qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo axad ay sii baxayso isniin ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a ciidamada ammaanka ayaa soo gebagabeeyey weerar qaatay saacado badan oo xubno ka tirsan al-shabaab duhurnimadii maanta ay ku galeen xarunta gobolka looga arrimiyo khasaare xoogan ayaa ka dhashay oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaba waxaan eegi doonaa sida uu xaalku ahaa kadib waxaa xigtay labadaasi jug rasaas aada u xoogan oo runtii keentayba inaan xafiiskii shaqada aan ka soo bixi weyno oo inteena badan shaqaalaha isku raacna inaan xafiiska hoos ka xirano waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay dib u qabsadeen magaalada galcad oo ay banneeyeen waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaadka ugu dambeeya halkaasi ka imaanaya sidoo kale waxaad barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan magaalada baydhabo waxaa xabsiga laga sii daayey ku dhowaad labaatan qof oo iskugu jiro askar iyo sidoo kale siyaasiyiin u xirraayeen sababo siyaasadeed kuwaasi oo u xirray maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaan idinla wadaagi doonaa dadkaasi eh, markaa maamulka koonfur galbeed uu xiray qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korno intaan barnaamijkeena inu ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah gabagabadana waxaad ku maqli doontaan xamar dhaxalumay helin dikorkeeda lagu qubo xamar dhaxal umay helin umay helin in dadkeeda lagu dhibo soo saarista iyo tibinta waa anigu ah saciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa sheekeye waa mar kale iyo xog waraysi ciidamadeennu si weyn bay u adkeen ammaanka isgoosyada dhan way buuxiyeen jidadkiina way xireen waa run waa run markuu falku dhaco kabacdi bay isgoosyada qabteen adkeeyeen laakiin foojignaani waa falka ka hor gebigebi lagu sixiyo godob godob dhashiyo kalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal aynu ku bilowna maanta duhurnimadii waxaa xubno ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen xarunta gobolka looga arrimiyo halkaasi oo in muddo ah ay ka dagaalamayeen saacado badan oo ay ka dagaalamayeenna ciidamada ammaanka ayaa soo gebagabeeyey howlgal qorshaysan oo ay markaa ay xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ay ku qaarajiyeen ku dhowaad lix dagaalyahan ayaa gudaha u galay xarunta gobolka iyadoona halkaasi uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa dowladdu xaqiijisay in ku dhowaad lix qof oo shacab ah ay ku geeriyoodeen weerarkan ay kooxda soo qaaday xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa sidoo kale ka mid ah dadka ku dhintay iyadoona sidoo kale ay al-shabaab sheegatay weerarkan ay ku soo qaaday xarunta gobolka looga arrimiyo xubnahan oo markaa markii hore weerar ku bilowday qarax kadib xigay rasaas ku galay xarunta gobolka ayaa muddo ay ka dagaalamayeen ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen inay soo afjaraan gelinkii dambe ee maanta afartii galabnimo ayay dowladdu sheegtay inay soo afjartay weerarkii soo bilowday ee maanta duhurnimadii abaara laba iyo tobankii duhurnimo iyadoona saacado uu qaatay weerarkan kadib ay dowladdu sheegtay inay khaarijisay iyadoo soo bandhigtay xubnihii weerarka soo qaaday mid ka mid a ah shaqaalaha gobolka banaadir oo aan wax ka weydiinay sida weerarku uu ku bilowday iyo khasaaraha ay arkeen inta ay ku sugnaayeen ayaan wax ka weydiinay waxaana lagu magacaabaa cabaas maxamed nuur waa maadsan tahay waa u mahad celinaya idaacadda kulmiye oo waraysigaan ila yeelanaysa saacaddu markii ahayd abaara labaiyo tobankii duhurnimo qadar toban daqiiqa anagoo shaqadeena ku guda jirna maalinlaha ah ayaa hal mar waxaa maqalnay jug aada u xoogan oo qalqalgelisa inagoo ka fikirayna jugtaasi halkii ka dhacday inagoo mashquulsan ayaa haddana waxaa jug kale ka maqalnay isla goobtii meelaan ka fogeyn taasi ayay wax u dhaceen oo waa shaqadan ku guda jirna qalqal aada u weynana soo kala dhexgalay shaqaalihii oo meel nagala jiro aan qoo weynay marka kadib waxaa xigtay labadaasi jug rasaas aada u xoogan oo runtii keentayba inaan xafiiskii shaqada aan kasoo bixi weyno oo inteena badan shaqaalaha isku raacna inaan xafiiska hoos ka xirano marka sidaasay waxu dhaceen waa garta marka waxa ay dhaceen kadib maxaad ku dhaqaaqdeen oo aada samayseen saa kuu sheegaba xafiiska ayaa hoos ka xiranay muddo eh, aan ka yareen shan iyo toban dal ay jug kale eh, dhacday xafiiska ayaa hoos nooga xirnaa markaas waxaa go-aansanay in aan xafiiska bal ka baxno oo eh, maadaama aan dareemayn in xarunta ay ku socoto shaqaaqada marka banaanka usoo baxnayna waxaa ka war helnaba iyadoo ciidanka dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidanka xaramcad iyo booliiska ay baacsanayaan kooxdii nabadiidka aheed ee xarunta nagu soo weerartay saasi oo keentay in aan xarun xarunta banaanka ugu tagno waayahay khasaaro soo gaaray shaqaalihii gobolka ma jiraa oo aada aragteen idinka wallaahi khasaare eh, indheheena eh, ay qabteen oo shaqaalo gobol soo gaaray ma arkin laakiin sida ay warka nagu soo gaaray markii banaanka nimid iyo adiga saacad kadib waxaa maqalnay in kooxdii nabaddiidka ahaa ee eh, xafiiska ugu galeen qaar kamida ah, ee shaqaalihii dowladda hoose waxaa weerarka la xaqiijiyay oo ku dhintay agaasimihii naafada gobolka banaadir ama baahiyaha gaarka dadka baahiyaha gaarka qaba axmed xasan warsame allahu naxariista oo ahaa nin aragala iyo sidoo kale waxay goobta ku dileen gabar kushiin maqaayad meesha ku taala ka shaqaynaysay labadaasi ayaa sida wararka ay nagu soo gaarayaan meesha ku geeriyooday idinku marka sideed uga soo baxdeen meesha ma ciidankii haramcad iyo kuwii kale ee dowladda federaalkeeda soo badbaadiyay waa mahadsan tahay xarunta waxaa ugu soo baxnay badbaadinta alla kasokow taliyaha guud ee qeybta booliiska gobolka banaadir macalin mahdi oo goobta markaasiba ku sugnaa ciidankiisa ayaa dhanka moolka xigta naga soo saaray oo banaankana keenay ilaa iyo markii dambe aan xarunta banaanka ugu tagno ayaga ayaa gacan naga siinayay halkii aan mari lahayn iyo goobtii ammaanka ahayd marka waxaa dhaceen kadib khasaaro baa ka dhashay ilaa imise jug ayaad markaa intaad meesha ku jirteen dhacday intii aa meesha ku jirnay inta badbaadinta noola wadaba ilaa iyo afar jug oo xooggan waxaan ugu xooganaa jugti koobaad oo aan islahayn waa gaari xarunta lagu soo dhuftay taas ugu xooganeed laakiin jugaha kale waa jug ka yar labada tii koobaad marka afar jug ah, guud ahaan oo qarax ayaa goobta ka dhacday intaan badbaadinta ku kuguda jirna gurmadka ugu horeeyay imise daqiiqo idinku soo gaaray oo ciidamada dowladda ka tirsan caafimaadka eh, ana kaa raadina marka hore laakiin ka hor anaka waxaa sameynaynay badbaadin eh, maadaama eh, aan islahayn weerar markii uu qaraxa soo bilaabdo xafiisyada hoos ka xirta oo yaan lasoo gelin marka anaka muddo shan iyo toban daqiiqa qadara ka yareen xafiisyada hoos ka xiran walow shaqaalihii dowladda hoose qaar kamid a ah xafiisyada qadaha ka boodeen qaar kamid a ah hadeertaan la sheegaya inayba dhaawac yihiin marka anaka muddo shan iyo toban daqiiqaa inta ciidanka si fiican ugu imaanayaan xafiiska hoos ka xiranay macalimahadii taliyaha qeyba booliiska gobolka banaadir ayaa markii dambe markaa hoos usoo degnay u gacan haatinay oo nasoo badbaadiyey ciidankii ilaalada u ahaa intiinan isku xirtay xafiiska wax oo dhibaato ay soo gaareen miyda ku jira oo dhaawacyo ay kasoo gaareen weerarku maya maya boqol boqol oo caafimaadka maa waa gartay ugu dambeyntii meeqo saac ayaad meesha ku go-doonsaneedeen markaad xisaabiso daqiiqadaha aad ku jirteen qadar adiga labaatan daqiiqo intii lagu cabiro labaatan daqiiqo ayaa goobtii wax ka dhaceen ku jirnay kadibna waa banaanka ciidanka iyo ammaanka ay noo soo saareen ma aragteen oo indhihiinu ma qabteen kooxda weerarka soo qaaday maya maya maya haye qaybta aad ku jirtaan miyaysan soo gelin miya mise qaybaha kale ka dagaalamayeen oo galeen ciidanka ammaanka ee xarunta aqalka dowladda hoose ee muqdisho iyo ciidanka haramcad oo iskaashanayo waxay yareeyeen khasaarihii ay nimankaasi shaqaalihii xarunta joogay ay u geysan kareen oo waxay ku bacsanayeen iridkii yaraay ay kasoo galeen meel luuqa marka taasi ayaa sahashay in siqaalihii guud ee dowladda hoose iyo gobolka banaadirba ay sidaasi ciidanka goobta ugu badbaadiyaan eh, ma jira dad oo ku shoogay weerarkan oo eh, sidaa dhibaato ay kusoo gaartay oo ilaa iyo hadda eh, ku shoogsan sida ay wax u dhaceen ah, waa jiraan oo shaqaalihii qeyb kamida ah oo xafiisyadii nagu xigay waataa kuu sheegay waa shaqaalo shoogsan oo waxaa jiray daaqadaha ka booday oo sida lai sheega dartan jab iyo wax lamida ay gaareen cabaas maxamed nuur mid kamida ah shaqaalaha gobolka banaadir ayuu ahaa oo igaga warbixinayay weerarka maanta ay ku qaadeen xubna ka tirsan al-shabaab halkaas oo ay soo gebagabeeyeen laamaha ammaanka iyadoona halkaasi khasaare xoogan uu ka dhashay burbur iyo khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay iyadoona ay sidoo kale ay laamaha amnigu ay sheegeen ama waafayeenka booliiska uu sheegay ilaa iyo lix qof oo dad shacab ah oo halkaasi joogay ay ku geeriyoodeen qaraxan Eh, waxaa ka warbixiyey qaraxa kadib iyo markii lasoo gabagabeeyey howlgalka afhayeenka boliiska soomaaliya iyo sidoo kale ee guddoomiyaha ee eh, maaliyadda ee gobolka banaadir bismillahi raxmaan raxiim maanta labaiyo labaatankii janawari labakunsaddex iyo labaatan abaara labaiyo tobankii iyo toban daqiiqo oo duhurnimo ayay kooxdii khawaarijtii naflacaariga ahayd waxay soo weerareen xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho weerarka argagixisada ay ku soo qaadeen goobtaas ayaa ciidamada ammaanka oo aad u feejignaa ay ka hor tageen isla markaana laga ilaaliyey argagixisadu meelihii ay rabtay inay gaarto laga hortegey waxaana lagu ekeeyey in argagixisada dhammaantood lasoo afjaro waxaa galabta tobankii iyo afartii iyo soddon daqiiqo lagu soo afjaray kooxdii khawaarista naflacaariga ahayd oo soo weerartay xarunta maamulka gobolka banaadir ciidamada ammaanka ku soo afjareen halkaa khasaaraha ka dhashay oo dadka shacabkaa soo gaaray ayaa ah ilaa lix qof waxaa sidoo kaleeto goobta ciidamada ammaanku ay ku soo afjareen oo goobta lagu dilay dhammaantood khawaarijtii oo tiradeedu dhammayd ilaa shan qof oo meydkoodaba hadda aad aragteen iyo qof kale oo ka mid ahaa khawaarijta naflacaariga ahaa oo weerarkii hore ismiidaaminta ahaa iridda hore kusoo ku dhintay halkaas ayaa lix qof oo khawaarijta ka mid ahaa ciidanka kusoo soo afjareen dhanka kaleetana dadka shacabka rayidka ah khasaaraha ka soo gaaraa ah dhimashada ilaa lix qof mana jiraan wax khasaara intaa ka badan oo goobta ka soo gaaray ciidamada ammaanka goobta kaag dhowaa ayaa gurmad u fidiyey dadkii wax soo gaareen maxay ahayde dadkii dhaawaca ahaana waxaa loo qaaday gurmad caafimaada loo sameeyey oo maamulka gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hay-adahoo kale ammaanku ay u fidiyeen intaas ayaan shirka jaraa'id maanta ku ekeeneen aa mahadsantihiin allah ha u naxariisto intii saakay ku geeriyootay qaraxii ay ku soo weerareen khawaarijta dawladda hoose ee gobolka banaadir intii ku dhaawacantayna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay inuu u bowga dhayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamadii ammaanka ee iyagu sida foojignaanta lahayd uga hor tageen qaraxii ismidaaminta ahaa ee xarunta ay ku soo galeen khawaariijta naflacaariga ah waxaa ilaahay mahaddiis ah sida ay wax u rabeen inaysan u dhicin dhaawacuna aad u yar yahay dhimashaduna ay shan qof ay gaarayso inta dhimatana ilaahay u naxariistaan leennahay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waxay taasna tusinaysaa naflacaarinimada iyo in ay shabaabku nihaayadoodii ay bilaabatay naflacaari ay yihiin namana baqdin gelin doonaan hadduu ilaah yidhahda insha allahu tacaalaa bulshada adeegga aan u haynana marnaba nagama hor istaagi doonaan dibna ugama laabanayno waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan waxaa la joogaa xilligii la dabar goy lahay khawaarijta oo ah cadowga ummadda soomaaliyeed waana ka guulaysanaynaa insha allahu tacaalaa marnaba nama baqdin gelin doonaan hadduu ilah yidhahdo insha allahu tacaalaa waxay ku tusinaysaa maanta waxa ay rabeen iyo sida looga hortagay daciifnimadooda iyo naflacaarnimadooda annagana waxaan diyaar u nahay mar walba inaan ummadda soomaaliyeed sidii aan shalayba ugu adeegaynay maantana aan ugu adeegno mar labaad waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan oo runtii iyagu soo afjaray xilli wanaagsan kana hortegay dhammaantoodna ku laayay ilaa shan ilaa lix qofood ay ahaayeen meedadkooda sida ku aragteen halkaas ayay yaallaan intii dhaawacoo nooga dhaawacta halkaanna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay inuu u booga dhayo shuhadadii shanta ahaydna ilaahay waxaan uga rajaynaynaa janatulfardowsa inuu ilaahay geeyo nama baqdin gelin doonaan shabaabkana nihaayadooda bilaabatay waxay ahaayeen afhayeenka booliiska soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir oo ka warbixinaya weerarkii maanta al-shabaab ay ku qaadeen xarunta gobolka banaadir weerarada al-shabaab ay magaalada muqdisho goobaha ay dowladdu ay ku sugan tahay ka geysato iyo sidoo kale hoteelada ayaa maalmihii dambe yaraa tan iyo markii ay weerarka ku qaadeen kooxda al-shabaab hotelka vilor rose kadibna ma aysan dhacin xarun ay weerareen ama hoteel ku yaala magaalada muqdisho oo ay weerar ka geysteen inkastoo ay jiraan weeraro ku dhif oo ka dhaqaaqa ama ah, bambaanooyin ay u adeegsadeen oo markaa toddobaadkii hore markii ay ku dhawaaqday dowladda soomaaliya kacdoonka dhan ah magaalada muqdisho oo gobolka banaadirna uu ku dhawaaqay sidoo kalena shacabka ay dowladdu ku amartay in ay soo saaraan garawaaga oo madaxweynuhu uu sheegay in ay u aqoonsadeen xubnaha ka tirsan al-shabaab ee magaalada muqdisho ku sugan in ay yihiin garawaa dadkuna ay soo sheegaan wixii ka dambeeyey al-shabaab ayaa waxa ay xoojisay howlgallada iyo sidoo kale weerarada ay ku qaadayso xarumaha dowladda ee gobollada balse waa kii ugu horreeyey ee magaalada muqdisho ay ka geysato tan iyo wixii markaasi ka dambeeyey waxaad maqlaysaan saaxiib yaal barnaamijka xog waraysiya idaacadda kulmiye arday dhexdooda aalad ku tuure midna aloose allowna dhaafi askartalaaye abwaan ma dhaafe wariya aase odaya gowrac inkaar qabooyin allow allow allowna dhaaf anaa islaama adaa iblaysa ilaah aqoono agoonta baadee iyo godob godob dhashiyo qalawada guracan wagaag saaxiibayaal markan haddii aynu aadno gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ka jira howlgallo al-shabaab looga xoreynayo oo ay abaabulayaan dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo isgarabsanaya iyadoona ay al-shabaab sidoo kale dhumisay deegaano fara badan toddobaadyadii lasoo dhaafay iyo degmooyin ka tirsanaa gobolkaas halkaasi oo howlgalka aad si xoogan uga socdo iyadoona sidoo kale ay jiraan howlgallo weli marka lagu qorsheynayo in lagula wareega al-shabaab deegaanada ay gobolkaasi kaga sugan yihiin galcad oo ay ka baxeen ciidamada dowladda oo la sheegay in ay arrimo farsamo ay uga baxeen dib ayay ugu noqdeen oo galabta dib ayay ula wareegeen sidoo kalena waxaa jira howlgallo ay caawa halkaasi ka wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka nuur axmed wehliye ayaa qadka taleefonka noogu jiro oo ka mid ah saraakiisha deegaanadaas kasoo jeedo ee halkaasi ku sugan sidoo kalena la socda howlgallada ee weli halkaasi ay ka abaabulayaan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda nuur marka hore soo dhowow bal waxaad warbixin kooban naga siisaa sida abaabulkiina uu u socdo iyo howlgallada halkaasi ee ka dhanka al-shabaab deegaanadan waxaa ka socda howlgal daacaddiisu weyn tahay oo maaragtay jihooyin badan leh kana soo bilowday hiiraan ilaa shabeellada dhexe ilaa iyo maaragtay galgaduudu hadda marayo maaragtay howlgalku hadda dhowr jiha uu yeeshay dhinacaas iyo galgaduud iyo mudug xaggeedana looga soo socdo dhinacaan maaragtay barigan galgaduudna looga socdo marka ilaahay mahadiisu waayey howlgalku howlgal guuleysto waaye meel fiican ayayna maaragtay qorshahooda iyo istaraatiijiyadda loo dejiyey oo ay u dejiyeen taliska xooga iyo maaragtay eh, wasaaradda gaashaanigu ay marayaan ilaahay mahadiis waayo hadda ulgalku meel fiican uu marayaa eh, nimankiina un waa laga adkaado waa jabeen wax yaraana maaragtay harsan wax yarna maalmaha soo aadana israaci doonna hadduu ilaahay raalli ka noqdo waa gartay waxaa jira xubna ka tirsan al-shabaab ee howlgallo aad ka samayseen degmada ceel dheer oo kale aad ku soo qabqabateen bal warbixin guud naga sii sideed usoo qabateen raggaas iyo sidoo kale halka ay ku sugnaayeen marka aad soo qabanayseen hano nimanka waxay ku sugnaayeen waa niman waxay ahaayeen deegaanka oo maaragtay nimankan cadowga la shaqaysan jiray warbixintooda waxaan ka helnay dadka deegaankan lasoo wargeliyey meel magaalada u jirtaa shan iyo toban kilomitr mm. iyagoo maaragtay iska jooga ku dhuumaaleysahaaya ayaa warbixintoodana soo gaartay mm. ciidamada howlgalay sameeyeen gacantay kusoo dhigeen waa kusoo guuleysteen haddana kuwo kaleo maaragtay kooxaas cadow waa la shaqeyhayo meelaha ku dhow maareysahayo ayaa jiroo lagu raad jooga iyagana marka gacanta lagu soo dhigi doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka nimankaani anagu waa noo dagaal waana ku raad joognaa si kasta oo ay yihiin howlgalku waxawaaye isagoo maaragtay xasilin ah iyo isagoo ah maaragtay eh, eh, sifeynaha la isku dhinac wadaa labaduna waa socdaan meel fiicanayna marayaan waana soo gebagabayhina haddii ilahay raalli ka noqdo maraan dheereen insha allahu tacaala waayahay deegaanada aada gacanta ku dhigteen ee eh, ilaa iyo hadda ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo ciidamada dib uxureynta deegaanka ma jiraa dadkii shacabka ahaa inay dib ugu soo noqonayaan oo ay dib ugu soo noqdeen ilaa degmada aleena ugu dambeysa dadkii boqolkiiba lixdan waa soo noqdeen guryahoodii kusoo noqdeen ganacsiyadoodii furteen noloshoodii ayay maaragtay ayay dib u bilaabeen mise masegaway sidoo kale horey waa uga sii horreyday maaragtay deegaanada kale maaragtay sida galcad oo kale iyana maaragtay iyagana waa waa socdaan deegaanada kale oo dhiman on hadda kusii soconana iyagana waa rajihiina annaga nimankaasi irba lamid maahayn oo dadka deegaanku waa nagu farxaya waana nasoo dhooyinhayaan ayoo ka dul qaadayno maaragtay eh, ayaa ilaahay guri looga dhigay marka insha allahu tacaala noloshuna waaun eh, anagu nolol dumiyaamahay sida iyaga waxaan nahay nolol deegaan walbeen qabano eh, maaragtay joogeen masaajidana waa duy dugsiyada waa xireen isbitaal male caafimaad male waxbarasho male deegaan walbe la qabto waxa ugu horeeya laga hirgelinayo marka waxa ay yihiin eh, waxa ay yihiin maaragtay eh, waxbarasho inaan laga hirgeliyo adeegyada asaasiga ah oo sida gargaarka degdega ah iyo maaragtay eh, furitaanka masaajidda lagu cibaadeysanahay oo iyo dugsiyada qur-aanka oo hadda ay ugu dambeysay oo aan furnay masaajidkii mise oo muddo saddex iyo toban sano ay albaabada isugu dhifteen oo faraashnay oo maaragtay gogolay oo maaragtay maanta lagu dukahayo marka ilaahay maadiisu ay howlgalku waa u socdaa dee waa toosan yahay ilaahay maadiisu ay waxaana waa la gebagabeeyaha maran beereen hadduu ilaahay raalli ka noqdo baahiyaha ugu badan ee ka taagan deegaanada aad ka saarteen xubnaha ka tirsan al-shabaab ee ay hadda dowladda gacanteeda ku jiro maxay yihiin hal iyo labo igu celi baahiyaha ka jira ee dadka deegaanka waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ka maqan adeegyada asaasiga ah maxaa ka mid ah, ah, ah wax nolola ah oo deegaanadan ka jira haba yaraatee ma jirto qofti madax xanuuna xamara loosoo qaadaa waxyaabaha cadaabka ay umada ku hayeenay kamid ahaaday qofkii umalaho maaragtay eh, mul u baahan xamara loosoo qaadaa qofkii jirrada xamara loosoo qaadaa nin nimankaan dadka uga cadaadeen ilaahayna haka dulqaado haddana baahiyahaas aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo maaragtay waxaasa madaxweynaha jamhuuriyadda ballan qaaday oo sheegay oo yihi barnaamij abaaburan oo sida maaragtay howlgalka xoreynta ah si uu abaaburan yahay barnaamij kale u abaaburan oo xukuumaddu ay diyaarisay ayaa jiro asigana la yidhaha xasilin oo caafimaadka iyo waxbarashada iyo maaragtay amniga deegaankaas la qabto maaragtay ka jiro la yidhaha xasilin marka iyagana eh, meelahaas waxaan ka sugaynaa dawladdu dawladda dhexe hadduu ilahay raalli ka noqdo waxaana ka rajeynaa inay lasoo degdegto maaragtay deegaanadan hadda eh, gacanta ku jiro sida masagawaay iyo xeeldheer iyo galxad iyo ay si degdega ah ula soo gaaraan mm-hmm. eh, adeegyadaas loogu talagalay mm-hmm. marka noloshuna waa iska degan tahay culeysaadkaasna waa iska jireen nimankaana caqabad ku haya eeje ku hayay alla mahadiis laakiin hadda waa ka dulqaadnay mm-hmm. inta dhimana waa kasii dulqaadayna hadduu ilahay raalli ka noqdo waayahay eh, nuur ma jiraan qorshayaal idinkaga degan weerarada al-shabaab ay aroornimada hore ee subaxdii ah ay ku soo qaado fariisimaha dowladda waxaa la ogaa in eh, dhowr maalin ka hor ay soo weerareen xarun ay ciidamada ay ku lahaayeen degmada galcad waxay waxay hadda ku turi karaan naftooda eh, tabartooda meesha kusoo ekaatay oo meesha kusoo goobatay maalo hore mida ka raacday waa la ogaayo haddaad fiirsateen ood aragteen sawiradooda iyo muuqaaladooda didadka iyo baarihii iyo maaragtay luuqmankii iyo maaragtay meel walba ay daadsan waa lagu laayay waa lagu halaagay marka meel walbay isku dayaan un tabartoodii arbushaad kusoo koobantay iyadana maraan dheereen waa soo afgarayna haduu ilahay raalli ka noqdo waa ku dabadirnaa oo maaragtay sidaan usoo dabagoy lahayn arbushaadaasi waxyaabahaas ay sameyn dhowr walax iska yaryaro maaragtay ciidanku marba haddii meel degay inay difaac ku jiraan eh, qolooyinkan arbushaad iyo waxaas way iska sameeyaan oo waa nimanku sidii walax eh, duurgal ah waay duurgalna waxawaaye waa ina soo cararaan waxyaan ina kugu rigaanay kaa cararayaan marka wax tabar hay hayaan mar hadday tabar hayaan xamar masaaid cali gudida uga soo bilownay diiga walba soo wajahnana waa naga cararayaan marka tabartooda intaas hadda kusoo koobantay intaasna maraan dheereen waa soo afgaraynaa mar walbay isku dayaan weerarka sharbushaadaana khasaaro baaxadiina kasoo gaara marka wax yar waay hadda oo maaragtay wax macno aan lahayn asigana waa soo afgaraynaa mar dhow haddii ilaahay raalli ka noqdo waayahay eh, ciidamada dowladda waxa ay ka baxeen magaalada galcad dib ayay ugu noqdeen sida la sheegay oo ay wararku ay sheegayaan eh, ma noo sheegi kartaa hadda cidda ku sugan dib maadaama ay ugu noqdeen sida la sheegay warkaasi maxaa ka jira ciidan dawladeed oo galcad ka baxay ma jiraan ciidanka dawladda galcad waa joogaan eh, maaragtay eh, arun adigu arrin iska xeelad milatariyahoo maaragtay talisku uu u dejiyey maaragtay xoogaay magaalada banaanka yar uga soo baxeen maahane ciidamadu galcad kama baxeen waa kusugan yihin hadda saacadan aan kula hadlayo marka waa un eh, talisku milatariga khibradaasi oo howlgalkaasi waxaasi hogaamintiisa iskale hmm. iyagaana maaragtay yaqaana waxay uga dan lahaayeen hmm. marka galcad hadda lagama bixina ciidamada gudihii magaalada ay ku jireen ay xoogaay walax adiga saddex kilomitr xamal ahay magaalada banaanka ka aadeen waxaasna kabixid lama yiraaho waayahay cadowgaan damada joogaan bawna soo dhawaama karaan waayahay sii daba socdaa mar dhowna hadduu ilaahay raalli ka noqdo mhm. deegaanadan eh, udhexeeya galcad iyo ceeldheer iyo ceelbuur ilaa iyo xaradheere ilaa iyo dhankan kale a la isku soo xiri doonaa dhexdaas caloosha afarta yadeene ku dhuumaaleysaysa ku xarxaranaysa haddii ilaah raalli ka noqdo marba mar dhow waa lasoo afjaraa iyagana waa la dabajaraa ilah raalliasu ka noqdo waayahay waayahay hadda abaabulka guud ee ka socdo halkaas ee lagu doonayo in degmooyinka ka maqan gacanta ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee halkaasi ku sugan waa sidee abaabulku waa abaabulkii ugu soreeyaa socda abaabulkaana mar uga soo bilowday oo markii deegaanadan shabeellada dhexe ilaa shabeellada maaragtay hiiraan iyo uu kasoo bilowday oo kasoo socday marba mar ka dambeeya waa isii tarayay hadda marka aakhirkii u maraa oo meesha ugu dambeysa u maraa insha allahu tacaala mi abaabulka ugu xooga badnaayo maaragtay ugu dambeeyana waa lagu jiraa mar dhowna waa soo afgarayna hadduu ilaahay raalli ka noqdo mar oo dheerayn hadduu ilaahay raalli ka noqdo goboladan galgaduud iyo mudug laysku yiraahdo nimankaa waa ka tirtiri doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo waa la diyaarsan yahay marka cerka jaranjaro ha saarsaaro ama meeshay ku bixi doonaan un iyagaa yaqaana laakiin waa hadda abaabulkii ugu dambeeyay xoog xoog badanaa socdo oo lagu soo gabagabayhayo shartooda iyo dhibaatadooda ummaddan ay ku hayeen haddii ilahi raxalkalo waa gartay ugu dambeyntii dadka deegaanada kasoo soo jeeda iyo sidoo kale ciidamada halkaasi ee eh, kasoo jeeda iyaguna ee saraakiisha ah iyo dhammaan dowladda laamaheeda kala duwan ee ku shaqada leh arrimaha howlgallada iyo waxaan oo dhan howlgalada socda iyo dagaalka lagula jira al-shabaab maxaa ugu baaqaysaa waa dadkeeda dhinaca kasoo kasoo rogsadaano deegaanadan iyo maaragtay insha allahu tacaala mar dhow kheyraa soo socda keyrkaasuna waxa waaye waa waa waa wuxuu kusoo dhamaan doonaa insha allahu tacaala meel maaragtay barakale hala taageero howlgalka hala soo garab istaago dadka hadda taageeraba waa laga haystaa jawigood hore waa isku toosan yahay ilaahay eh, waana guuleynaa haddana waa guulaysiina hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka ducada iyo maaragtay eh, garab istaagooda shacabka soomaaliyeedna waa ubaahan nahay waxaan alaha kusoo gaarnana ducadooda iyo garab istaagooda waayo inta dhimana ama soo garab istaagaan insha allahu tacaala mar dhowna guulo iyo farxado waaweyn maqli doontaan oo deegaanadanaan maaragtay kasoo sifeyno malaan dheerayn ayaan waxaan usoo geysan doonaa deegaanadan kale oo maaragtay ku hayaan ilaahayna maaragtay waa nagu guuleeyay haddana inta dhaban inuu nagu guuleeya rajiha ummadda soomaaliyeedna garab istaagooda iyo ducadooda ilaahi noo aqbalo horena mm-hmm. waa na garab istaageen haddana inta yaroo oo noo harsanaa na garab istaagaano mm-hmm garabkeennadaas u istaagaan oo annaguna hortoodanah insha allahu tacaala idinkana waa mahadsantihiin radio kulmiya iyo meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadalika adcafu liimaantii waxay daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab hor loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku khasbanay maxkamadiisa u tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirday gelingelin ka dar waa hagaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta laga sii daayey ku dhowaad labaatan qof oo iskugu jiray askar iyo siyaasiyiin u xiraayeen maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo la sheegay inay u xiraayeen sababo la xiriira arrimo siyaasadeed sanadkii hore dabyaaqadiisii ayay ahayd markii xubno siyaasiyiin ah maamulkaasi uu xiray iyadoona sidoo kale la sheegay in sidoo kale ay xireen askar ee ka tirsanayd xubno mucaarad ahaa markaa iyo ilaalana uu ahaa sidoo kale kadib markii shir halkaasi lagu heshiisiinayay dadka dega deegaanada koonfur galbeed uu ka furmay horaantii toddobaadkan waxaa markaa la xalliyey arrimo dhowr ah oo ay kala tabanayeen labada dhinac iyadoona madaxweynaha soomaaliya oo halkaasi u booqday uu sheegay in aan cidna lagu caburin karin fikirkiisa sidoo kalena wax walba ay dadka wadadega magaalada baydhabo ay si xal hoose ah ay ku dhammeeyaan sidoo kalena eh, loo baahan yahay in hal cadow ay yeeshaan oo ah al-shabaab oo keliya magaalada baydhabo weli sharkaas waa lagu heshiisiinayo dadka deegaanka ayaa ka socdo waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan uu kusoo soo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka waa maamulka koonfur galbeed gabagabada barnaamijkeena ayaan kusii siqaynaa markanna waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay muqdisho horta xay galabsata war muqdisho xaruntii midnimadii waa magaalo madaxdii middayaadaya amay tahay war muqdisho waa maata koris macbuud noogu deeqaye eh. masiibada maxa ku salliday war dadka muqdisho waxay gara waayeen eh. in munaafaqa dhuunta maalin looga illeeyo muqdishoy barbaarshahay hooye maxasta korisiya maatida daryeelay eh. madfaca lagugu riday iyo ma mutaysan qaraxyada muqdisho magaalo madaxdeena ilaahu masiibada ka dulqaad war waxaan ku darayaa muqdisho shay muuq wanaag eh. masiibada dhiillada iyo murugada joogtada eh. rag baa kaa mayrayee muddada maalmaha u hadhay eh. muraal iisiilahow aryaa waa runtaahe muqdisho murugada iyo masiibada mar waa ka bixi doontaahe horta koow dadka joogaaho maskaxya maanba ha yeeshaano minankoora balaayadaan ku dhex jirtana heeska soo bixiyaano intayse balaayada qarsahayaan bugdhaaxaaho waa ka dhex yeere war masiiba intay joogto muruga la huri maaye madax iyo shacabba in loo midoobo lagama maarmaan war kalemaanay waxaan dhihi lahay eh. mudda reer muqdishow khawaariij muhdiyiinuu maatadeenna disho eh. murug aan aragnoy masiibooyin fulsheene eh. maskax baa la rabaa cadowgaa lagu mooso wartaasha wartaashawanna waxaan ku sii dari lahay dowladnimaa macaan nabadgelyaa dhowritaan mudane mana aha wax maarkeedgadiyo suuq maawiya yaalle mudi iyo maxaa kii qarshee maadsi kala haysta war kalemaanay muqdisho masiibo kuma cusban laakiin waa ka bixi doontaae maanta xaruntii gobolka banaadir la weeraray qaraxyo kadibna niman hubaysana gudaha beeraha u galay weliba dhinaca suuqa degmada xamar weyne ayay qaraxa ugu horreeya ku dhufteenu inay shacab laayaan waa shaqadooda xaruntana mas-uuliyiin iyo shacab wixii joogay badi waa la badbaadshaa layidhi ilaa haddana dadka magacalo khawaarijtu xarunta ku dileen waxaa ka mid a agaasimihii naafada oo aragga la'aa oo la dhihi jiray axmed xasan warsame allaha u naxariiste war khawaariju waa cadow curyaan iyo camoole iyo caruur iyo ciroolo kolay tahay ciday dhaafayaan ma leh warkalamaanay maleeyey in khawaarijtu bini'aadmi yihiin wuxuu yidhi xaruntii dalkaagiiyo markaad xamarku duulayso caasimad xaggee baad ka dhigan laysma xaasido eh war waxaa kaloo la yidhi xamar dhaxalumay helin di korkeeda lagu qubo xamar dhaxalumay helin in dadkeeda lagu dhibo war waxaa kaloo la yidhi xulufooyin belo xiisa u qaboo xaduudkii gudboo xarkagoostay baa ku xumaynayee xinjir qumata iyo xamaray dagaal xaq umaad lahayn jireen xamarey waa lagu xumeeyaye yaa ku xaalmari doone war dadka xamar xaasidiinta guryaha ugu xidhaysaneed ka soo xaaqaano saasay ku xaalmarsantaha kuna xoroobaysaahe war xamar haruuntiya nimankaha weeraray masaakiinta ka hasuugi xaafad seeaha ku duuleen uskalamaan maanta markii xamar weyne la weerari oo buuq qaraxyo yeereen awowa waxaa siri xamar xawaala maa laga rawaa adaadhaha xakiimkii abuuray xaqa oo ku leeyahay ruuxii xafidayba ummaddana xidhiidhso xuquuqdooda dhowre xarig eebba kii jaray xaq ilaali maaye xulufada nijaasta maad xawda goysaan xaad ka dhowrahaysiin war kalamaanay xala suuqa bakaaraha waa tii ka kacay saakana waa tan la wareeray xarunta gobolka banaadir marka waxaa isweydiin mudan maxaa isku beegay labadaa masiibo soose ma dhici karto ujeeddadu inay ahayd maamul iyo dhaqaalaba muqdisho ha la dumiyo ma dhici karto inay islahaayeen dabka inta lagu mashquulsan yahay qaraxyada la weydaarta war khawaariijta suuqa xamarweyne miyaa lacagtii looga diiday war khawaariijtu muqdisho maamul iyo dhaqaalaba inay dumiyaan mar horay u badheedheen sababtoo a ah inta hoteelku taalkiiba shan jeer baa la weeraray xarunta gobolka banaadirra guddoomiyaheedii hore iyo maamulkeedii horaa ku maqan marka tani waa shaqo ay weligood hayeen mid cusub ma aha war dadka qaar waxay u maleeyaan haddii layidhi shabaab xaradheeraka xaggaa lagula dagaalamayaa xamar inaan qofka joogo joogin aryaadhaha oo kooban qaa'imiinta iyo khawaariijta guryahay idinkugu jiraan qaraxyaadaan qorshaysaanon laqabaan qoomama jire qaraxyaadaan qorshaysaanon laqabaan qoomama jire fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiraxmaan cali farsamada sheekaya iyo ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo xamar dhaxal umay helin korkeeda lagu qubo xamar dhaxaal umay helin umay helin in dadkeeda lagu dhibo in dadkeeda lagu dhibo xamar dhaxaal umay helin bikorkeeda lagu qubo xamar dhaxaal umay helin umay helin dadkeeda lagu dhibo xamar dhaxaal umay helin umay helin in dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo tuqaytida dhaxal umay helin umay helin dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo duqaytida mardhaxal umay helin geeri joogtayo dhagar xamardhaxal dhaxal umay helin geeri joogtay hagar xamarxamar dhaxal xamarumay helin hadba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada xamar dhaxal umay helin geeri joogtayoo dhagar xamar dhaxal dhaxal uma helin geeri joogtayoo dhagar xamarxamar dhaxal xamar umay helin habba qarax dhacaayo dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada dhiiladiyo waxyeelada xal umay helin dhulwagiyo dad qaladsada misna xidhan dhar caadiya ah, soomaaliye misna xidhan dhar caadiya xamar dhaxal xamar dhaxal umay helin dad qaladsada misna xidhan dhar caadiya ah, soomaaliyey misna xidhan dhar caadiya ah. dhaxalumaad helin isaga nacab jecel xamareey ismahaaga ruucne dhaxalumaad helin dheligaaga nacab jecel xamareey ismahaaga ruucne

tiiwo xamal dhaxalumay helin dhararliyaniliitu dhawaway ka dabaru'e masiibada dhirbaaxdiya way ka bixi dhibaatada camare ka bixi dhibaatada Allah